bismi اllahi الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف الإمام أبو إبراهيم المزني عليه رحمة الله خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة من غير حاجة كانت به فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته imaamku wuxuu kusoo ku dhex jiraa weli inuu taqriiriyo asalka weyn ee ah aliimaan biqadaءi اllahi wa qadarih ilaahay tabaaraka wa tacaala qadarkiisa iyo qorshihiisa tii marka wadaa waana tii aan darsiga hore aada ugu soo faahfaahinay waliba ku dheeraanay wuxuu yidhi marka khalaqa alla waa abuuray alkhalqa makhluuqa ayuu abuuray bimashii'atihi doonitaankiisuu ku abuuray doonitaankiisa isagaa doonay inuu abuuro yani mashiiadana isagaa iskale khalqigana isagaa iskale waa labadii martabee nidhi ee ugu dambeeyey maraatibu alqada walqadar khalaqa alkhalqa bimashii'atii doonitaankiisuu ku abuuray min hayri xaajatin baahi la'aanteed baahidaasoo kaanad ahaatay bihi isaga baahi isaga ku sugan iyadoo ayna jirin oo uu khalqigaa u baahan yahay taasi iyadoo aysan jirin buu allah abuuray tabaaraka wa tacaala fa khalaqa wuxuu abuuray almalaa'ikata malaa'igtii buu abuuray jamiican dhammaanteed litaacatihi wuxuu u abuuray taacadiisa inay ateecaan oy amarkiisa yeelaan wa jabalahum alla wuxuu ku abuuray oo dabeecad uga dhigay ala cibaadatihi alla caabudidiisa dabeeco asal ah oo ku abuuran buu alla ka dhigay inay caabudaan fa minhum waxaa ka mid ah malaa'igtii malaa'ikatun malaa'ig baa ka mid ah kuwaasoo biqudratihi allah qudradiisa sababteed lil carshi carshiga xaamiluuna kuwa xambaarsan ah malaa'igtii waxaa ka mid kuwa alla qudradiisa sababteed carshigiisa ku xambaarsan wa taa'ifatun koox oo minhum iyaga ka midana xawla alcarshi carshiga hareerihiisa xaalay ahaadeen bay yusabbixuuna ilaahay nasahayaan wa aakharuuna kuwo kalena bixamdihi alla mahadintiisa iyo ammaanidiisa ay yuqadisuuna alla ku dahirayaan oy ceeb oo dhan kaga fogeynaya wastafaa alla waa doortay minhum malaa'igta xaggeeda wuxuu ka doortay rusulan kuwa uu dirsado oo uu howlo u dirsado wa bacdun qaar malaa'igta ka midana mudabbiruuna kuwa maamulaya weeye oo dabbaraya liamrihi alla amarkiisa amarka alla bixiyey bay fulinayaanoo howlay makhluuqaadka dhexdooda ka qabanayaan oo ay ku mashquulsan yihin khalaqa alkhalqa bimashii'ati min hayri xaajatin kanat bihi waxay ka jawaabaysaa allah tabaaraka wa tacaala muxuu khalqiga u abuuray jawaabteedu wax weeyaan umuusan abuurin in uu u baahan yahay oo baahi uma geynin sida eh, makhluuqiisuba eh, ay yihiin oo markuu shay samaynayo baahi baa u geysa laakiin allah tabaaraka wa tacaala baahi uma geynine ee khalqiga iyo waxay samaynayaanba wuu ka kaaftoomaa waa kii aayadda qur-aanka allah lahaa tabaaraka wa tacala alla yidhi yaa ayuha annaas antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid idinkaa ilaahay u baahan haddaad addoommadii tihiin laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hani waa kaaftooma waa deeqtooma khalqigiisa uma baahna jiritaankiisu kuma tiirsana waxba ugama baahna <clears throat> hadduu doono idinkoo dhan buu alla tabaaraka wa tacala idin baabi'in karaa wax ka soo gaadhayana ma jiro rabbi tabaaraka wa tacaala marka muhimmadu ma ahayn iyo qaayadu uu khalqiga u abuuray baahi uu baahan yahay ma ahayn lianna baahidu waa naqsi waay baahidu waa dhimanaan waa sifatu naqsin sifaadka noocaasoo kalena ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka nasahan yahay yacni sifaadkiisa waxaa ka mida alkamaal waalghina inuu ilaahay deeqtoomo oo qani yahay addoommadiisana uu kaamil yahay oo <clears throat> uusan addoommadiisa waxba uga baahnayn taa marka uma abuurin laakiin wuxuu u abuuray muhimad kale wuxuu u abuuray liyabtaliyahum inuu imtixaano amarkiisa iyo nahyigiisa ku imtixaano war waxaa sameeya waxaana ka fogaada halkaa inay lagu imtixaano oy markaa ku kala baxaan qaar amarkiisa iyo imtixaankiisa ku baasa iyo qaar imtixaanka ku dhaca sidaana ay naar iyo janno ku kala mutaan oo labadaa hoy ay ku kala dambeeyaan marka muhimaddu waxa weeyaan waa ibtilaa waxa loo abuuray waa imtixaan ma aha in la jacayl looma abuuranin baahina looma abuuranin inaa khalaqna اlinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi ah. allah wuxuu ka abuuray dhibicdaa biyaha ee isku jirta yacni maaddo hooyada ka imaanaysa iyo mid aabba ka imaanayso isku barxan ama isku qasan baa laga abuuray amshaajka taasaa laga wada maxaa loo abuuray nabtaliihi xikmaddii bay tilmaamaysa inaan imtixaano darteed isla macnaha laftiisa weeye midda aayadda kale ka hadlayso wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun ah, insigii jinniga uma abuurin ilaa inay caabudaan mooye bimacnaa ilaa liabtaliyahum eh, fi lmri waاnnahyi sida tafaasiirta selafka ku sugan inaan ku imtixaano amarkiiyo nahya saasaan u abuuray markaasay kala baxayaanoo bayna caasin eh, wa mutiic bay u kala baxayaan <clears throat> meeshaa marka sheekhu wuxuu sugayaa khalaqa alkhalqa bimashiicatihi doonidda isagaa iska leh oo addoommadu doonidtiisa ka madax bannaan ma laha wuxuu ku radinayaa muctasilada wakaa soo sheegay wa khalaqana khalqigana isaguu u tiiriyey wuxuu ku radinayaa iyadana muctasilada oo yidhi saan soo sheegnay addoonku isagaa afcaashiisa he waxaan soo marnay addoonku isagaa afcaashiisa abuurahayay dheheen soomaynaan soo sheegin oo abuuris madax bannaan iyo doonid madax bannaan buu leeyahay oo ta ilaahay ka madax bannaan waana mas'aladan soo tilmaanay in eh, loogu magacaabayba inay majuusu hadihi lumma yihiin <clears throat> masaladaana waa masalada ee aimada sunnadu kutub badan ka qoreen ah, oo alimaamu albukhaari imaamu ahli lxadiid waa ka ka qoray kitaabkiisa uu ku magacaabay muxuu ahaayey khalqu afcaali اlcibaad addoommadu waxay samaynayaan inay makhluuqta tahay aad ugu dheeraaday saan soo sheegnay kitaabkiisa xataa saxiixa saxiixulbukhaariga ah baabka ugu dambeeya kitaabu tawxiidka ah kitaabka ugu dambeeya kitaabu tawxiidka ah masaladaasu iyadana aad xoogga ugu saaray oo afcaasha addoommadu inay makhluuq taho ilaahay abuurkiisa ay hoos timaado ayna addoommadu abuurin iraado madax bannaana ayna ku samaynin sax addoommadu ma qasbana saan soo sheegnayba ayib oo waxay janno ku galayaan ama naar ku mudanayaan waa camal khiyaar iyagu ay leeyihiin doonid ay leeyihiin samayn ay sameeyeen taas way macnaa <coughs> qur-aanka waa ka in badan ku tilmaamay islowha fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaءun calaykum inamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun naarta aada gelaysaan waa waxaad samayseen sababtii waa jannadana waxaa la yidhi kuluu washrabuu hanii'an bimaa kuntum tacmaluun marka sabab wey sababta jannada lagu gelay waa camalkoodii oo khiyaarkooda ku sameeyeen ayaguna ay sameeyeen laakiin ayaga doonitaankooda samayntooda waxay sameeyeen kulli ilaahay abuurkiisa iyo doonidiisa kama hoos baxsan wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun waa kan soo mar <clears throat> kadib wuxuu bilaabay sheekhu inuu eh, makhluuqaadkii qaar ka mida ka hadlo si guud markuu mabda'a u taqriiriyey iyo marka tafaasiil galay makhluuqaadka wuxuu ugu hormariyey malaa'igta waana rumaynta malaa'igta inay la rumeeyo waa tiirka labaad oo ka mida tiirarka iimaanka an tu'mina billaahi wa malaa'ikatii soo ma ah, waa tiirka labaad marka malaa'igta in la rumeeyo tiirka labaad hadday taho tiirarka iimaanka bimacnaa waxa wey ruuxaan malaa'igta rumaynin mu'min ma ah xataa hadduu ilaahay rumeeyo oo rususha rumeeyo oo aaqaro rumeeyooo ee kutubta rumeeyo oo cibaadaysto oo malaa'igta inkiro mu'min maaha waa gaal wa malaa'igtiibuu marka gudagala wuxuu yihi fakhalaqa almalaa'ikata malaa'igtii buu alla abuuray jamiica dhammaante malaa'igta waxay ka abuuran tahay nuur bay ka abuuran tahay malaa'igtu nuur bay ka abuuran tahay saddexda jinsi ama saddexda asal aadamuhu dhoobuu ka abuuran yahay asalkiisu jinka iyo shayaadiintuna waxay ka abuuran yihiin dab holaciisa dabka holaciisay ka abuuran yihiin oo waa iftiin iyo kulayl isku jira bay ka abuuran yihiin malaa'igtuna waxay ka abuuran tahay nuur oo iftiin aan kulayl lahayn ah iftiin aan wax gubaynin bay malaa'igtuna ka abuuran tahay saddexaasay ka kala abuuran yihiin xadiiska nebigaa kutusaya sal lla alay waslam xadiidu caaisha cinda muslim wa axmed wuxuu nabigu uhi sal ly waslam khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum ah, malaa'igta waxaa laga abuuray nuur jinkana waxaa laga abuuray dab holaciisa aadamna waxaa laga abuuray wixii laydiin sifeeyey aadamu aabbaheen wey asalkeenni wey oo maxaa laynoo sifeeyey qur-aanku siduu sheegay manaa bimacanaa dhoobaa laga abuuray soo qur-aanku inama dheh taasaa aadamna laga abuuray ayuu nabigu tilmaamaya sal lay slam malaa'igtu marka abuuray jamiican dhammaanteed liaacatii buu u abuuray wa jabalahum wuxuuna dabeecad uga dhigay oo ku abuuray dabeecad ahaanna ugu abuuray calaa cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa malaa'igtu waxay kaga gedisan tahay labada kaleba labada kale waa jinka iyo insiga aadamaha labadoodaasi waxay isugu jiraan kuwo ilaahay amarkiisa jabiyey oo cusaad oo dembiilayaal ah iyo kuwa ilaahay amarkiisa raacay oo jidkiisa maray oo ateecay oo yacni eh, mutiiciin ah labadaba waa laga helayaa jinkana waa laga heli insigiiyo aadamahana waa laga heli laakiin malaa'igtu labadaba waxay kaga duwan tahay iyadu dhammaanteed ilaahay wuxuu dabeecadaba uga dhigo kuba abuurayba inaysan amarkiisa khilaafin saasayba ku abuuran yihiinba Ah, waa rabbi qur-aan ku sheegay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun allah ma caasiyaan amarkiisa wuxuu amray unbayna sameeyaan wuxuu ilaahay amray ma garab maraan macna ayib <clears throat> ayagaa marka kala duwanoo hawlo kala gedisan qabta hawlo kala gedisan ayay qabta malaa'igtu ilaahay ma caasido wuxuu ku abuuray cibaadadiisa ayaa waxay aayaddaa kutusaysa iyo baa ishkaal waxay ku dhalisay labada malag ee suuratulbaqara alla ku sheegay inay dadka sixirka barayeen marka waa midda ku bixisay inay mufasiriinta qaarkood yidhaahdaan malaa'igba ma ahayn ee laba boqor bay ahaayeen ama laba melig bay ahaayeen saas way macnaha khilaaf badan baa tafaasiirta ku jirta salafka laftooda aimada sunnada isku khilaafsan laakiin sida u fiicani in la yidhaahdo wey laba malag bay ahaayeen ficlan laakiin labada malag inay sixirka dadka baraan amar allay fulinayeen amar allay fulinayeen alla amray allana xikmad buu ka lahaa soo ma marka malagu amar alle hadduu fulinayo caasi weeye lama yidhaah laanna amar allu wuu fulinayaa soo ma maxay u samaynayeen innamaa naxnu fitnatun imtixaan bay ahaayeen allana addoommadiis siduu doonu u imtixaanaa labada malag mar hadday amar alla fulinahayeenoo alla sidaa sameeya yidhi ayna amarkiisa fulinayeen sidaasay mutiiciin ku ahaayeene cusaadba ma ahayn soo ma saas daraaddeed kama hoos baxayso laa yacsuuna allaha maa amarahum bal hum yacni mutiicuuna liamri illah keliya waxaa imaan karta un ishkaal ah oo alle tabaaraka watacaala seeb uu u amray inay dadka sixirka baraan taana waxaa lagaga jawaabayaa waa masalat libtila walimtixaan waay marka yani malaa'igta saasay marka waxba aan laga soo reebaynin oo dhammaantood ay u yihiin yani waxa weeye kuwa aan ilaahay caasinin tabaaraka wa tacala fa waxaa ka mida iyagiibuu marka sii kala qaadqaaday marka la fiiriyo howlaha ay hayaan iyo shaqaday hayaan fa waxaa ka mida malaaigtii minhum malaa'ikatun baa ka mid malaa'igtaasoo xaamiluuna kuwa xambaarsan ah Eh, biqudratihi alla karaankiisa ama awooddiisa sababteed ayay xaamiluuna kuwa xambaarsan yihiin lilcarshi carshiga carshigaay xambaarsan yihiin laakiin carshiga haynta ay hayaan iyo xambaarsanaanta ay xambaarsan yihiin waa qudro iyo awood alla waay hadduusan alla awooddaa iyo qudradaas siin lahayn maynan kareen carshiga waa kaan soo sheegnayo dee waa makhluuqaadka midka ugu weyn waay soo ma ah, yani waxa weeye makhluuqaadka ugu weyn carshiga intaa leeg malaa'ig baa haysa ah, oo qaadaysa oo muxuu ahaaye meel geynaysa oo sidaa macnaha wax way u wada wa waa ka rabbi tabaaraka wa qur-aan ku sheegay aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi malaa'igtaasi arshiga haysa wa waa'ifatun koox oo minhum ayaga ka midana xowlal carshi carshiga hareerihiisa ayay yusabbixuuna tasbiixsanayaan iyadana aayaddii kalaa kutusaysa wa tara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi yusabbixuuna bixamdi rabbi malaa'igtaad arkaysa oo ku wareegsan carshiga rabbi tabaaraka wa tacaala iyagoo tasbiixsanayo ilaahay nasahaya oo rabbi tabaaraka wa tacaala waxyaalaha aan u qalmine lagu sheegahayo waxaasay ilaahay ka fogeynayaan tabaaraka wa tacaala wa aakharuuna kuwo kalena bixamdihi alla mahadintiisa iyo ammaanidiisa yuqadisuuna ku tahirayaan ah, taqdiiska waxa la yidhahda bimacna tahiir ilaahay sidiisuu daahiruu yahay oo rabbi tabaaraka wa tacaala ceebi ma qabato laakiin addoonka waxa la yidhahda yuqadis markuu eh, qalbiga ka rumeeyo ama carabka kaga dhawaaqo alfaad ku tusaysa inuu ilaahay ku ammaanayo oo wixii ceeba uu kaga fogaynayo waxaa laleeyahay yuqadisu rabbahu ama yusabbix isku macndhawe wastafaa alla wuu doortay minhum malaa'igta xaggooda rusulan buu ka doortay kuwa uu dirsado iyadana aayaddii qur-aanka tusaysa allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas allah malaa'igta wuxuu ka doortaa kuwa uu dirsado dadkana wuxuu ka doortaa sidoo kale kuwa uu dirsado oo kuwa uu dirsaday waxay u dhexeeyaan iyo isagii khalqigiisa waxaa ka mida maalan oo muxuu ahaayey ra'siga ah malakuljibriil malakuljibriil wuxuu ahaa safiirka ilaahay soo qaada hadalkiisa ee rususha soo gaadhsiiya muhimadiisuna taasay ahay ayib wa bacdun qaar ka midana malaa'igta ka midana mudabbiruuna kuwa dabbarayo weeye liamrihi ilaahay amarkiisay dabbarayaan bimacnaa awaamirta rabbi ee khalqiga ku saabsan bay fulinayaan oo qaalba meel bay u xilsaaran yihiin ayib oo waxaa ka mid a ah, malaa'igta qaar ibni aadamka xifdida ah. yani waxay ilaalinayaan ibni aadamka waxay ka ilaalinayaan wixii dhibayay xafadaa la yidhaahda qaar noocaasaa jira oo shaqadaa qabta kuwa waxaa jira mucaqibaad lagu magacaabayo salaadaha ibni aadamku tukanaya u xil saaran yahay way isbedelaan xilliga salaada casar iyo salaada subax bay isbedelaan inta kalena way la joogaan waxay qorayaan salaadaha la tukanayo waxaa ka mid a kuwa maalan maamula ee dabaylaha iyo roobabka iyo iyadana wixii dhulka ka soo baxaya iyo badaha iyo qaar baa u xil oo gacanta ku haya maamulkooda oo ilaahay tabaaraka wa tacaala amarkiisa ku fulinaya qaar khasinatu naar baa la yidhaahdaayo naartay furaheeda hayaan ah, waa naartay ka shaqeeyaan wixii lagu cadaabahaye iyo ilaalinteeda iyo waxaas halshaas u xulsaareen hurinta naarta iyo qaarna jannaday gacanta ku hayaanoo furayaasha jannada iyo maamulkeeday gacanta ku hayaan oo amarka rabbi bay ku fuliyaan meesha iyada qaar malaa'igta ka mida Eh, waxay u taagan yihiin shaqo kaleba ma qabtaane ilaahay cibaadadiisay u taagan yihin meel yani waxay waa waa sujuud iyo tasbiix iyo unbay ku mashquulsan yihin ah, waa kii xadiiska nebigu sal lay waslam atat isama waxuqa laha an ta'it ma fiiha mawdicu arbaci asaabica ila wamalakun waadicun jabhatahu saajidan lilahi tabaaraka wa ma jiro yani nebigu wuxuu samadii baa shanqadhay jiiq jiiq jiiq jiiq markuu sheegu yidhaahdo culayska dartii baa la yidhaahdaa aiga laydha u leedahay buu nabigu yidhi samadu inay shanqadho maxaa yeelay meel afar farood la dhigo ma jirto oo samada ka mid a ah. ilaa malag baa wejigiisa ku haya oo ilaahay u sujuudsan tabaaraka wa tacaala samada aragteen sidaa u ballaaran meeshii afar farood qaban karaanba malag baa sujuudsan oo ilaahay u tasbiixsanaya tabaaraka wa tacaala sidaas weeyaan Eh, meeshan ay beydkan eh, muxuu ahaay ay isugu yimaadaan baa nabigu wuxuu ku sheegay sal lay waslam bimacnaa inay siday isu bedelayaan markiiba waxaa gelaya taqriiban toddobaatan kun oo malag saaday usoo fulayaanna haddana intoo kaleoo bedelaysa marka yani waxa weye khalaa'iq aan la koobi karinba malaa'igtu aad bay u fara badan yihiin kuwa noocaasoo cibaadada ilahay ku mashquulsanna waa jiraan adiga way fara badan yihiin kuwa magacyadooda laynoo sheegay baa jira kuwo badanna magacyadooda laynoo sheegin laynoomaba sheeginba macana waxaa ka mid a ah maalan shaqooyinkuo lainoo sheegay kuwa u xil saaran addoonku markuu qabriga galo imtixaankiisa iyo su-aalaha la weydiinayo oo xadiid xasana ku soo arooray in la yidhaahdo munkar iyo nakiir kuwaasaa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah maalan malaga u xil saaran nafta qaaditaankeeda oo malakulmowd la yidhaahdo ayaa ka mid yaani riwaayaat israa'iiliya waxaa ku timid in magaciisa casraa'iil la yidhaahdo laakiin casraa'iilkaasi magacaasi ma sugna magac sugan ma qur-aanka iyo sunnada waxaa loo yaqaanaa oo magacay siiyeen waa malakulmowt magacaasuu leey shaqadu qabtaa loogu magac daray amaa magac casraa'iil ah ma sugna oo looma hayo wax sugan ayib malagaasaa ka mid shaqadaasuu qabtaa malaa'igu waxaa ka mida ah maalan meelaha dikriga laysugu yimaado majaalista cilmiga iyo dikriga iyo qur-aanka lagu akhrinayo meesha un iyagu shaqadoodu ay tahay inay fadhiistaan oo joogaan oo dadka ay sakiino iyo xasilooni iyo howlo badan meeshaa ka qabtaan malaaigtaasaa ka mid way fara badan yihin marka ayb malaaigta waxaa ka mida loo xilsaaray maalan eh, ilmaha yarkay uurka ku jira maraaxisha uu marayo ilaa ay nafta lagaga afuufo ayagana halkaasay u xilsaarayeen waa kada malaaigtu marka shaqadeedu waa fara badanta ayb magacyada laynoo sheegay ma badna magacyaha soo arooray ee eh, qur-aanka ama sunnada ku soo arooray waxaa ka mid a jibriil oo soo sheegnay mikaa'iil oo kale eh, oo u xil saaran eh, dhibicda iyo nabaataadka waxyaalaha soo baxaya iyo wuu xil saaran yahay eh, israafiil oo kale waa malaga u xil saaran afuufista suurka adduunka marka la gebagabaynayo iyo marka dib loo soo celinayo iyo hawshaas u xil saaran yahay isagana waxaa ka mid a ah maalan maalik oo kale khaasinu naar waa malaga u xil saaran naarta ah, yaa maalik waa kuwii alunaarku lahaa war maaligow ah, marka isagana waa malagaas wey ayib marka magacyahaasaa soo arororay ee waxaa loo baahan yahay marka si guud horta inaad u rumayso malaa'igtu inay yihiin makhluuq noocaasoo jira kow talabaad waxaa loo baahan yahay kuwa laynoo sheegay shaqada ay qabtaan inaad rumayso inay shaqada ay qabtaan inay saxta tahay oo xaq kuwa magacyadooda laynoo sheegay inaad sidooda iyadana u rumayso ayib sifaadka malaa'igta la siiyey sida loo siiyey inaad u rumayso ayaga iimaankaa duuduuban iyo kaa tafsiilka ah ayaa lagaa rabaa rabbi tabaaraka wa tacaala waxyaalaha uu siiyey waxaa ka mid a ah, waxay leeyihiin wax la yidhaahdo quwatu tashakul ibni aadan bay isu ekaysiin karaan ibni aadan bay isu ekaysiin karaan oo marmarba waa kii muxuu ahaayey maryam nebi ciise hooyadii waa kii malaggu ugu yimid calaa suurati rajul ah, nin caadiyo isagoo abuu yimi iyadoo meel cidla joogto soo marka eh, nabigeennao kale salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa kii isagoo saxaabadiisa dhex fadhiya xadiidkii cumar fii saxiixi muslim jibriil u yimid isagoo eh, aad mooddo muxuu ahaay nin maryo cadcad qaba oo eh, aan safar ka muuqanin oo diif ka muuqanin muuqaninoo la soo fadhiistay oo su'aalaha weydiiyey oo ahbirnii cani alislaam ahbirnii cani aliimaan ahbirnii cani alixsaan ahbirnii cani asaaca Ah, nin caadiya u haystaan saxaabadu marka waa yaaban yihin markii warkii iyo jawaabihii isdhaafsadeen nebiga sal lla alay waslam buu marka iska tegey xoogaa markuu laga joogay bay saxaabadu yuu nebigu nebiguui ma garanaysa ninkii ii yimid soala weydina maya nin caadiya u haystaan iyaga malakul jibriil buu ahaayo ii yimidoo arrimaha diintiinna ina idin barahaya buu nebigu sal la alay waslam marka malaa'igtu saas weeye oo tashakulkaasi way samayn kartaa shakliga aadamaha oo kale way qaadan kartaa nebigana marmar bay sidaa ugu imaan jireen malaaigta ugu jira haasatan malku jibriil uma khalaqa aadama uma markaa kadib malaa'igta markuu abuuray kadib uu khalaqa alla wuxuu abuuray aadama aadam buu abuuray biyadihi gacantiisuna ku abuuray meeshaas umadaasi waxay faa'iidaynaysaa abuurka malaa'igta iyo abuurka aadam abuurka aadam baa dambeeyey bal aadam wuxuu ahaa wax ilaahay abuuruu ugu dambeeyey samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqa ku dhex nool iyo alla tabaaraka wa tacaala soo kuma abuurin lix beri maalintii ugu dambaysay lixdaas saacaddeedii ugu dambaysay baa aadam la abuuray saas daraaddeed malaa'igtaa ka horraysay oo jinkaa ka horreeyey oo waxaa ka horreeyey samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqaadka kalea ka horreeyey isagaa u dambeeyey wax la abuuray ayib saas daraaddeed buu uma uga cabiray macnahana waxaa tilmaamaya xadiid abu hurayra fii saxiixi muslim iyo axmed ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lla lay slam wakhalaqa aadama bacda alcasri min yowmi اljumucati fii aakhiri اlkhalqi fii aakhiri saacati min saacaati اljumuca fii ma bayna alcasri ila alleyl allah aadam buu abuuray maalinta jumcada casarkeeda kadib buu abuuray khalqigii ugu dambeeyey abuurkii ugu dambeeyeyna waa ahaa wakhtiga ugu dambeeya wakhtiyada jumcada jumcada maalinnimadeeda saacadaha ugu dambeeya casarka laga bilaabo ilaa habeenka laga gaado muddadaasaa ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala aadam marka saas daraaddeed wuu ka dambeeyey umma malaa'igta waa ka dambeeyey jinkana waa ka dambeeyey leanna jinka waxaa ka mid a ah, ibliis baa ka mid a ah ibliiska aadam u sujuuda marka malaa'igta la yidhaahdo diidi doona ibliiskaasi jinkuu ka mid yahay ah, waa ka rabbi yidhi kana min aljinni fa fafasaqa can amri rabbihi ah, marka ibliis yaani asalkiisu waa jin jinka ayaa laba u kala baxa jinka qaybtiisa gaalada ah baa shayaadiin ah jinka qaybtiisa muslimiinta ana waa muslimiin inagoo kale ah saas waay qaybta gaalada ah ee jinka ka mid baa oday waxa u ah ibliiskii aabbaheen lumiyey baa oday u ah oo madax u ah. marka sidaas wey asalkoodu laakiin waa wada jin asalkoodu waa wada jin oo jin waxa loogu magacaabayba indhahay ka qarsoon yihiin ma aragno ah. marka sidaas wey marka waxaa ka horreeyey jinku waa ka horreeyey malaa'igtuna waa ka horraysa nabi aadam aadam baa u dambeeyey marka wax la abuuro uma marka kadibna khalaqa alla waa abuuray aadama aadam aadam buu abuuray biyadihi gacantiisuu ku abuuray in ilaahay gacantiisa ku abuuray ee qur-aanka kariimka ilaahay ku sheegay yaa aadam maa manacaka yaa ibliis maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya biyadaya labadayda gacmood waxaan ku abuuray maxaad u diiday inaad u sujuuddo ibliisow allah weydiiye tabaaraka watacala marka biyadaya waana sifo uu aadam leeyahayoo waa ammaan iyo masiye uu leeyahay in ilaahay labadiisa gacmood ku abuuray tabaaraka wa tacaala isla saasaa xadiidka nebigu ku imaanaya xadiidu xudayfa iyo abu hurayra iyo eh, fi saxiixi muslim shafaacada markii laga hadlayay eh, maalinta qiyaamada marka banka qiyaamada la taagnaadoo la rafaado ayaa waxay khalaa'iqdu dhahayaan war rusushii ilaahay iyo akhyaartii inoogu taga bal ilaahay ha inoogu shafeeceen ilahay ha inoola hadleen ayb markaasaa la tegayaa aadam bay marka u tegayaan faya'tuuna aadama aadam markay u tagaan baa waxay leeyihiin yaa aadam anta abulbashar khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu wa callamaka asma'a kulli shayin fashfac lana cinda rabbika ah, aadamow ilaahay baa gacantiisa kugu abuuray malaa'igtiisana kuu sujuudiyey wax kastana magaciisa ku baray ee alla noogu ergayo nooga shafeeca saasay ku dhahayaan marka gacmihii illa gacantiisu ku abuuray bimacnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ee yacani sifo gooniya waxaan ujeedaa miise gooniya ou aadam uu siiyey wa askanahu alla wuu dejiyey tabaaraka wa tacaala aadam jannatahu jannadiisuu dejiyey uskun anta wa zawjuka aljanna hadii xaaskaaguba jannada dagaa la yidhi gala oo daga jannadaasi waa tee aadam jannadii la geliyey tee ah sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan salafan wa khalafan waa jannada toddobada samo korkooda ku taalla ee ilaahay uu dadka ugu talagalay ahlulkhayrka inuu geliyo jannadaa halkaas bay ahayd meeshii la geliyey lagana soo saaray madhab baa jira ay culimmada salafka qaar ka mida qabeen ibnilqayimna uu baxdi dheer ka sameeyey oo dhahaya ma ahayn jannadu taase waxay ahayd beer aada looga shaqeeyo quruxsan oo dhulka ku taallay qaar baa sii tilmaama waxay leeyihin hindiya beer ku taallay madhab jiru ahaa ibn اlqayim calayh raxmat ullah kitaabkiisa la yidhaahdo miftaaxu daari الsacaada masaladaasi wuxuu uga dooday baxi aad u dheer buu ka sameeyey ma arkin intaan kitaab arkahayay baxi intaa leeg nin ka sameeyey wixii soo arooray wixii la kala deliishaday markuu ku dhowaado inuu taqriiriyo inay jannada kor jirta tahay ayuu haddana waxoogaa waxaad moodaa inuu dhinaca kale u boodahayo adugu almuhim waxaad moodaa ibnulqayim meel dhexu kaga baxay masaladii laakiin sida sawaabka ah loona badnaa waxay ahayd jannadaasi waa jannada kore ee dhulka meel ku yaalla ma ahayn saas man ayb wa qabla dalika kaa ka hor qabla dalika intaan aadam jannada la gelinin ka hor lil ardi dhulka ayuu alle khalaqahu u abuuray aadam marka kor inta lagu abuuray jannada gal la leeyahay marka inta la abuuray dhulka laga abuuray jannada gal la leeyahay jannada marka la gelinayaba alleh horay wuxuu u qorsheeyey oo u qadaray inuu dhulka yimaado saas macana marka meesha loogu talagalay inuu muddo joogo oo caruurtiisu ku tarmaan ooy muddo ku noolaadaan dhulkay ahayd oo haddii dhulka loogu talagalay maxaa jannada gal loo yidhi imtixaan bay ahayd soo ma laakiin allah tabaaraka wa tacaala keliyeeta uun markuu dembiga galay uun ma go'aansanin inuu soo eriye laakiin qorshuu horu usii yaallay waay inuu dhulka yimaado wax horay usii qoran buu ah saasuu inaga dhayuu sheegay sheekh wa qabla dalika kaa ka horna lil ardi dhulka ayuu khalaqahu alla u abuuray aadam wa nahaahu wuxuuna ka reebay alla tabaaraka wa tacaala cani shajarati geeddii buu ka reebay markuu jannada gal yidhi isagiiyo xaaskiisaba geedkaa iska jira buu yidhi jannada inteeda kaleo dhan fasax baad u tihiin ayb geedkii buu ka reebay qad nafada waxaa fulay qadaa'uhu alla xukumkiisa baa calayhi aadam ku fulay biaklihaa cunitaankeeda geedda uu cunay sababteeda ugu fulay ah, geedka laga reebay waa kii cunay oo shaytaan uu ku lumiyey sababta uga dhigay ugu noqday macnaha marka wuxuu leeyahay inuu geedka cunaayey qado ilaahay oo wuxuu ahaa ku fulay aadam uma kadibna ibtalaahu alla waa imtixaanay aadam bimaa shay buu ku imtixaanay nahaahu uu ka reebay canhu xaggiisa oo minhaa geedda ah geedda ka mida wixii laga reebee geedda ahaana imtixaan buu ahaa waa la fiirinayay isagoo alleh og waxay ku dambayn doonto iyo inuu geedka cuni doono iyo in laga saari doono jannada iyo in dhulka loo kaxayn doono intaasoo dhan isagoo la ogyahay baa haddana alla wuxuu ku imtixaanay geedka iska jira taaswy macana uma kadibna sallata wuxuu ku salliday calayhi korkiisa caduwahu cadowgiisii buu ku salliday ibliis laftiisa awoodda ilaahay kama hoos baxsanee aadan baa lagu sii daayay lagama qabanin waa lagu salliday wa aqwaahu wuu lumiyey ibliis baa lumiyey calayhaa geedda sababteed buu ku lumiyey ama korkeeduu ku lumiyey yacnii iqwaaga allana waa loo tiirin karayaa yani waxa weye cala sabiili alqadari waalqada ah, yani allaha tabaaraka wa tacaala baa lumiyo geedda sababteed buu sawaabkii kaga lumiyey ayib wa jacala wuxuu yeelay alle aklahu cunitaankiisa aadam lahaa geedda uu cunay sababan buu ka dhigay sabab ila alardi dhulka xaggiisu sabab uga dhigay ah, geedda uu cunay buu sabab alla ka dhigayo in aadam dhulka soo aado geedka cunitaankiisu ilaahay sabab uga dhigay famaa wajada ma helin marka aadam ilaa tarki akliha geedka cunitaankiisa inuu ka tago iska daayo arrinkaa ma uusan helin sabiilan jid umuusan helin geedka inuusan cuninoo daayo jidkeediiba ma helinba soo maa jidkuu ku dayn lahaa ma helin maxaa laga wadaa bimacnaa shaygu maruu ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa hadduu yahay ma baaqan karuu ka wada soo ma yacni marna ma baaqdeen mana baajin karo aadam walaa canhu walaa canhu ay can aklihi geedka cunitaankiisa xaggiisana walaa canhu cunidiisa xaggiisa lahaa geedka la cunana madhaban meeluu ka aadam ma helin aadam ah, walaa wajada muusan helin way aadam sabiilan jid muusan walaa wajada muusan helin canhu yani e, can ilakli cunitaan lahaa geedda la cuno madhaban meeluu ka aada ma helin geedka inuu cunona meel kaloo uu ka maro iyo meeluu uga leexdo iyo meeluu ka aado ma uusan helin waa inuu cunaayay qadar ilaahay bay yani mana uusan e, baajin karin qadartaa iyada ah sidaas inay ku dhacday sheekhu wuxuu ka wada taqriirinayaa fahma oo waxaa laga wadaa ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa kawniga ih eh. waa kaan soo sheegnayoo laa yatakhallaf ma baaqan karo soo ma waxa baaqda ama baaqan karaay waa qadarkiisa ya ama iraadadiisa sharcigaa wa iraadadiisa sharciga ah addoommada qaarna way khilaafeen qaarna way qaateen amaa qadarkiisa iyo iraadadiisa kawniga ah lama garamari karo waa inay saa u fusho ayib waa inay saa u fusho marka geedka ha cunin baa la yidhi aadam isagoo alla og yahay inuu cuni doono haddana ha cunin maxaa loo yidhi ya ya imtixaan waay soo ma isagoo la og yahay inuu cuni doono waa midda alla tabaaraka wa tacaala kaafirkaba gaalkaba isagoo og inuu inuusan rumaynaynin ousan iimaanka qaadanaynin ba haddana iimaamka la amray iimaankii waa la amray allana waa ogyahay inuusan qaadanaynin lanna ibtilaa'an waay soo ma wahaakadaa sidaas way macnaha ayib marka ilaahay qadihiisii baa aadam ku fulay inuu cuno baa horay u qornayd oo alle tabaaraka wa tacaala markii horeba wuxuu qorsheeyey qoonteeyey in aadamuhu uu dhulka ku koro oo dhulkana laga abuuro dhulkana ku noolaado dhulkana lagu aaso dhulkana laga soo saaro soo ma minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra meeshanaa loogu talagalay carruurta aadam inay yaani waxway ku bataan oo ku noolaadaan oo ku dhintaan oo laga soo saaro hadhowto soo ma qadahaasaa marka horay u qornaa aadam jannada gal baa layidhi ibliisna iska jir baa cadowgaa weeyuusu ku lumin isagii xaaskiisiiba saasaa lagu yidhi iska ilaali geedkaana iska jir ninkaana yuusan ku luminin ibliis bal meeluu maray aduu garo aadam jannadii baa la geeyey ibliisna markuu sujuudda diiday waa la soo eriyey sidee buu kula xidhiidhay aadam ibliis ma buu galay oo meeshaasuu kula kulmay see buu ugu tegay waay waa su-aal jawaabteedu aynan aynan adkaynoo dariiqa uu u maray qur-aanka kariimkii ma sheegin laakiin hadda markii eh, haddaan fiirino teknolojiyadii ibni aadamka horumarku gaadhay laba ruuxoon isku meel joogin soo ma wada xidhiidhi karaan ya oo telefoon unu u diray maxaa diidahay ya waa suroobi kartaa khaasatan eh, jinka iyo Eh, muxuu ahaayey eh, ibliis iyo ilaahay tabaaraka watacaala awoodda uu siiyey ibni aadamka waa ka waa ka horeeyaan aad bay uga horeeyaan yani waxa weeyaan waa qarsoon yihiin qaabo fara badan bay leeyihiin oo ibni aadamka uusan lahayn saas daraaddeed wuxuu kula xidhiiri karaa siyaabo fara badan oo uu yani wax weeye ku ku eh, ku lumin karaya saas weyaan adka marka hadda jawaabteedu ma arka riwaayadka israa'iiliga waxaa ku soo arooray oon sugnayn abeesuu intuu galay ibliis bay abeesadii jannada gashay abeesadiibuu marka raacayoo saasuu meel laalaaba uga galay riwaayaadkaasi riwaayaad sugan maaha waa iska riwaayaad israa'iiliya waa ayib marka adigu si uu ku gaadhayba wuu gaadhay kadibna been buu u sheegay wuu sasabay wuu lumiyey geedii buu ku riday abcan aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wuu baraarugsanaayo rabbigii dardaarankiisii muusan halmaansanayn markaa hore markuu ku yidhi geedkan cun waa geed eh, waxaad ka helaysaa haddaad cunto boqortooyo aan dhammaanayn iyo nolol joogta ah wuu siray marka aadam waa ku dhici waayay markii dambe waa u dhaartay wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin dhaartii baa marka aadam khaladay waxay yidhaahdaan aadam isma lahayn cid makhluuqoo ilaahay abuurtay baa magaca ilaahay been ugu dhaaranaya marka magacii allah lagu khalday ninka nebi aadam magacii allah loogu dhaartay markaasuu isaguna weynayn ilaahay uu weynaynayey oo islahaa magaca alle tabaaraka wa tacala malaha been loogu dhaaran maayo buu rumaystay warkiisa taasaa marka keentay hadday dhacdayna midhihii wixii ilaahay ugu talagalay inay ka dhashaane sababu u ahaa musababaadkii baa ka dhashay marka musababaadku waxay ahaayeen ilaahay sii qorsheeyey in aadam marka jannada laga heli ayb uma btalaahu bima nahaahu canhu alla wuxuu ku imtixaanay bimaa nahaahu wuxuu ka reebay canhu xaggiisa oo minhaa geedda cunitaankeeda uma kadibna sallata alla waa salliday calayhi korkiisa wuxuu ku salliday caduwahu cadowgiisa kama celinin waayo kamana qabanin ila ilahay addoonka markuu u kaalmaynaya cadowgiisa wuu ka celinay sooma faraha looga qaaday waa lagu salliday wa aqwaahu wuu lumiyey calayhaa geedda korkeeduu ku lumiyey wajacala wuxuuna yeelay aklahu cunitaankeeda lahaa geedda uu cunay aklahu cunitaankiisa dheh aadam uu lahaa geedda cunay sababan sabab buu alla ka dhigay ila ardi dhulka xaggiisuu sabab uga dhigay taasaa sabab noqotay uu marka dhulka ku yimaado aadam oo eh, nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam in dhulka loo soo kaxeeyo famaa wajada muusan helin marka aadam maadaama maqaadiir ilaahay ku dul socotay oo qadar ilaahay oon la baajin karin uu meesha ka socday maa wajada ma uusan helin aadam ilaa tarki aklihaa geedka cunitaankiisa inuu ka tago arrintaa umuusan helin sabiilan jid uma helin maba heli karo maqaadiir baa ku dul socoto marka ma khilaafi karo walaa canhu canhu xaggiisa cani ilakli wey cunidda lahaa geedda la cunana madhaban muusan meeluu ka mara helin walaadaas waxay ku cadfan tahay famaa wajadadaas ku cadfan walaa wajada ma uusan helin canhu can ilakli cunitaan lahaa geedda la cuno xaggeeda madhaban madhab uu kaga taga ma uusan helin jid uu ka maro cunitaanka iyo meeluu kaga leexda midna ma uusan helin sidaasaa ilaahay qadaray tabaaraka wa tacaala aarka culimada salafka qaar ka mida ka sugan khaasatan xasanulbasri xasanulbasri imaamkii taabiciga ahaa ayaa waxaa la weydiiyey yaa abaa saciid ahbirnii can aadama baa leehi bal aadam iiga warran lisamaai khuliqa am lilardi markii ilaahay abuurahayaba ma jannada iyo kor loo abuuray mise dhulkaa loo abuuray xasanulbasri baa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi bal lilardi a samo looma abuuran dhulkaa loo abuuray buui waxaan idhi buu yidhi ninkii baa wuxuu yidhi ara'ayta low ictasama falam ya'kul min ashajara bal ka waran hadduu is-ilaalin lahaayo geedkaba cuneen hadduu geedka iska ilaalin lahaa ka waran xasanulbasri wuxuu yidhi lam yakun lahu minhu buddun maba maba baajin kareen buu ah, aduu waxaad leedahay ka warran hadduu geedka cuni lahayn yani wa meeshaba kuma jirtaba leanna waxa wey inuusan geedka cunin maba baajin kareenbu geedka cunitaankiisa laazim bay ahayd ayib inuu cuno qadar rabbi ah marka la fiiriyo markaasaa waxaa idhi buu idhi bal iiga warran ilaahay qowlkiisa uu yidhi maa antum calayhi bifaatiniina ila man huwa saali ljaxiim asnaamtan iyo waxaan aad wadataan cid ilaahay naar ugu talagalay umbaad ku fitnaynaysaan cid naari u qoran tahay umbaad sidiinaba asnaamta iyo ku khaldaysaan mooyaane cid ilahay janno ugu talagalay ku khaldimaysaan bal taana ka waran buuli markaasaa wuxuu uhi ina shayaaiina laa yaftinuuna bidalaalatihim ila man wjaba allahu calayhi ljaxiim shayaaiintu waxay uun luminayaan oo jidka ka leexinayaan cid ilaahay naar u qoray uun ciddii ilaahay janno u qoray haddii laysugu tago cid walba isku taydo lama leexin karo soo ma marka saasaa laga wadaa ya fainakum wamaa tacbuduun maa antum calayhi bifatiniina ila man huwa saali ljaxiim macnahaasaa laga wadaa buuri marka aadam khuliqa lilardi laa lilsama macnahaasaa laga wadaa ayb xikam fara badan baa ku jira marka aadam in dhulka la keeno maxaa xikmadoo ku jirta xikam fara badan baa ku jira ah. uma kadibna khalaqa alla waa abuuray liljannati jannadu u abuuray min duriyatihi xaalay caruurtiisa ka mid yihiin ahlan buu u abuuray kuwa jannada ehel waa istaahila fahum ayagu biacmaalihaa jannada acmaasheeda ayay caamiluuna kuwa samaynaya yihiin bimashii'ati alla doonidiisa inuu ku samaynaya wa biqudratihi alla awooddiisa wa biiraadatihi iyo doonitaankiisayna yanfuduuna wax ku fulinaya ay ku fulayaanoo wax ku samaynaya yanfuduuna ku fulayaanoo waxay samaynayaan ay ku samaynayaan ayb wa khalaqa alla waa abuuray min duriyatihi aadam caruurtiisa xaalay ka mid yihiin linnaari naartuu u abuuray min duriyatihi caruurtiisa ka linnaari naartuu u abuuray ahlan kuwo ehel u istaahilu u abuuray fa khalaqa wuxuu abuuray kuwaas khalaqa wuu abuuray lahum kuwaa dambe oo naarta ehelka u ah naartana loo abuuray iyagaas wuxuu u abuuray alle acyunan indhuu u abuuray laa yubsiruuna indhahaasoo ayna wax ku arkaynin biha iyada indho way qabaan laakiin xaqa ku arki maayaan wa aadaanan dhagana waa u abuuray oo laa yasmacuuna aynan ku maqlaynin biha iyada wa quluuban qalbiyana ilaahay waa u abuuray oo laa yafqahuuna aynan wax ku fahmaynin biha iyada fahum iyagu bidaalika kaa sababtii can ilhudaa hanuunka xaggiisa maxjuubuuna kuwa laga xijaabay wey wa biacmaali ahli nnaari dadka naarta camalyaalkoodiina yacmaluuna way samaynayaan bisaabiqi qadrihi ilaahay qadarkiisii hore sababtiisa inuu ku samaynaya wuxuu inoo sheegay aadam markii la abuuray oo inta la imtixaanay imtixaankii uu ku dhacay oo sababtiisa dhulka loo keenay markii horebana dhulka loo abuuray oo loogu talagalay ayuu wuxuu inoo sheegayaa haddana caruurtiisa ka farcantay iyo ubadkiisa ilaahay inuu u kala abuuray janniyo naar ah, qaar wuxuu u abuuray jannadu u abuuray markuu abuurayeyba wuxuu ugu talagalay inay janno galaan taas maanaa kuwa uu sidaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay adduunka intay joogaan camalkii dadka jannada geli doona camalkooday samaynayaan oo shaqaday qabanayaan iyo waxay samaynayaan iyo waxay noqonaysaa wixii janno lagu geli lahaa laakiin camalkay samaynayaan iyagaa iska leh waana midka sababtiisa ay janno ku galayaan laakiin camalkoodiiyo iyagaba mashiicada ilahay bay ku socdaan soo saas maha leanna ina yidhi biacmaaliha biacmaali اljannati bimashii'atihi caamiluun marka camalkii iyagu uu tiiriyey soomaalit soo ma camalkaas sababtii inay jannada ku galayaanna uu sheegay iyagiyo camalkooduna mashiicada ilahay kama hoos baxsana bisababi almashii'a sidaas weeye madhabka ahlusunna ilaahay qudradiisa iyo doonitaankiisa kawniga abayna ah ku socdaan oo waxay samaynayaan iyo waxay ku kacayaan iyo acmaasha khayrka iyo taacada iyo tasarufaadkooda kulli ilaahay qudradiisa iyo awooddiisana kama baxsana khilaafan lilmuctasila doonitaankiisana kama baxsano wuxuu isagu doonay weeye kownan wa qadaran oo iyadana kama baxsano iyadana khilaafan lilqadariya ayib qolo halkaasaa loo abuuray qolona naartaa loo abuuray iyagana qolada naarta loogu abuuro markuu abuurayaba alla ugu talagalay inuu naaro oo cadaab geeyo iyagana adduunka intay joogaan camalkay samaynayaan waa camalkii naar lagu geli lahaa un saas way macana saas daraaddeed xubnaha keena in camal janno la shaqaysto ama camal naar la shaqaysto waa xubnaha jidhka ugu muhiimsan oo qalbigu asal u yahay indhaha iyo dhegaha qalbigii waa leeyihiin maqalkiina waa leeyihin araggiina waa leeyihin laakiin ilaahay baa wuxuu ka xidhay in ay khayrka ku qaataan qalbigii iimaan qaadan maayo leanna waa xidhan yahi dhegihii khayr ku maqli maayaan leanna waa ka xidhan yahi indhihii khayr ku arki maayaan leanna waa ka xidhan yihin waa daboolan yihin sidaasay markaa camalkii ahlu naarka ku samaynayaan camalkoodii iyagu ay sameeyeen bay markaa naarta ku gelayaan ayag iyo camalkooduna dhammaantood ilaahay mashii'adiisiiyo abuurkiisa kama hoos baxsana ah, saas weyaan manaa ayib macnahaasu marka tilmaamaya adiga waxaad ogaataa eh, marka ilaahay uu khalqiga abuurayaba aadamaha markuu abuurahayo horaba wax walba way kala qorshaysomana soo mare way kala qorshaysnaayeen ah, ilaahay cilmigiisu waa horreeyey wax walbana wuu qoray wax walbana doonidiisu ku dhacaya wax walbana isagaa abuurahay somayna intaas soo taqriirin intii way marka xadiiska nabiga sal lay waslam fi saxiixi muslim min xadiidi caaisha allah tabaaraka wa tacaala waxay leedahay wuxuu nabigu lehy sl lay waslam ina allaha khalaqa aljannata wa khalaqa annaar ilaahay jannaduu abuuray naartana waa abuuray fa khalaqa lihadihi ahlan wa lihadihi ahlan tanna dad buu u abuuray tanna dad buu u abuuray marka hore uu abuurahayeyba naartana dad buu ugu talagalay jannadana dad buu ugu talagalay qolo walbana meeshii loogu talagalay inay tagaan waa qasab saas weyaan xadiis kaleto axmed iyo xaakim ay soo saareen min xadiid cabdiraxmaan ibni qataada oo isagana marfuuca nabigu wuxuu ley sl ly waslam ina allaha khalaqa aadama uma ahraja alkhalqa min dahrihi ilaahay aadam buu abuuray kadibna makhluuqaadkiisii caruurtii makhluuqaadkii alleh ee aadam ka farcamay ama ubadkiisiibaa dhabarka aadam laga soo saaray markaasaa wuxuu yidhi rabbi tabaaraka wa tacala intuu kala saaray haulaai fi ljannati walaa ubaali intani jannaday galayaan umana aabayeelaya wa haulaai fi nnaari walaa ubaali intanina naartay galaysaa umana aabayeelaya soo ma marka waa qorsho hore suma hawshan waa qorshaysan tahay ayib xadiikaasina waa xadiis saxiix wey marka janiya naarta qolo walba ehel bay leedahay qolowda ehel bay leedahay macnaheeda lagama wado in ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa uusan iraadana siinin khiyaarna siinin ee qasban yihiin madhabkaasi waa madhab khaldanoo waa kan soo qeexnay addoonku khiyaar buu leeyahay iimaanka ku qaato ku diido khayrka ku sameeyo ama ku diido waxa uu samaynaya isagaa samaynaya halkaa way meesha marka ama cadaabkiisu ka imaanaya ama jannadiisa sabab u noqonayso iyadoo wax walba sii qornaayeen haddana ayib qur-aanka kariimka rabbi tabaaraka wa tacaala aayado ka miduu ku tilmaamay saxaabaduna nabigay weydiiyeen sal lay waslam waxay ku yidhahdeen yaa rasuula allah ara'ayta maa yacmalu nnaasu lyowm wayakdaxuun fiihi ashayun qudiya calayhim wamadaa fiihi min qadarin qad sabaq aw fima yastaqbiluuna bihi mima ataahum bihi nabiyuhum wahabatat alxujatu calayhim rasuul ilaahi waxaan ku weydiinay waxay dadku samaynayaan oo ay eh, ku dhibaatoonahayaan ma wax yacni eh, eh, horay u qornaaba oo horay loo qoray horay loo qorsheeyey miya oo horay qadarka ilaahay ugu tegay miya mise waa wax hadda ay bilaabanayaan oo haddii xujadii ku caddaato rasuulkii u yimid ayagaa iskale oo bilowga iyo samaynta iyo way la madax bannaanyihin teebay ku imaanaysaa jannadiiyo naartu markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam laa bal shay-un qudiya calayhim wamadaa fiihim waa shay la xukumay horayna u tagay waay ah, arrintaana markhaatigeedu qur-aanka kariimkay ku taalaayo wa nafsin wamaa sawaaha alhamaha fujuuraha wa taqwaaha midda fujuurka samaynaysana alla ku ilhaamiyey midda samaynaysa taqwada iyo alla kacabsigana alla ku ilhaamiyey waxaa kaloo iyadana kutusaysa aayadda kaleetee fii suurati ku jirta waleyli idaa yaqshaaha ee rabbi yidhi faama man acطaa waاtaqa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusraa waa fududayn alla waay saxaabadu markaasay weydiiyeen rasuul ilahi oo wax kasta hadduu wax hadduuba yahayba aayaha iyo meesha lagu dambaynaya wax sii qornaa hadduu yahay fa fiima alcamal bay dheheen wade maxaaba laysu lugoynaya marka maxaan ka camalfalaynaa marba hadduu ruuxu wixii qornaa uun u tegi doono wixiina waxba iska bedelaynin maxaa dadaalkan iyo rafaadkan iyo cibaadaadkan iyo iimaanka iyo maa maa la daayo oon iska tala saaranna oo wixii noo qornaa ah, markaa wey markuu nebigu sal lay waslam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lahu camal fala oo dadaala ruux walba waxaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray bimacnaa man khuliqa licamali ahli nnaari yusira lahu bicamali ahli nnaar ruuxii naar loo abuuray camalka ahlunaarkaa loo fududayna ruuxii janno loo abuurayna camalka ahlu jannaha loo fududaynaya labadaa jid unbaa lala kala hayaa marka adiga sir ilaahay qarsaday ha xujaysanin adiga wax kuu qoran miyaad garanaysa ma taqaanin inay naar kuu qorantay inay janno kuu qorantay ha dhihin marka aniga wixii ii qoran baan u socon doonaaye adiga wax qoran garan maysida lagumana kashfinin lagumana sheegin mana ogid ilaahay bay sir u tahaye adiga dadaalkiisamee soo ma dadaalkii la imo oo wixii aad janno ku geli ahayd sameeyo dadaal laakiin inaad tidhahda aniga wixii ilaahay ii qoran waa ii qoran yahay kollayna ma garab marahay adir hayluu goyni aan adduunkayga iska noolaade ah, shaki ma leh taasaabaa camalkii ahlunaarka ah jidkii naartaad haysaa markaa waddaan soo marnayoo khaladkaaga iyo jidxumadaada iyo diin xumadaada inaad qadarka daliishato sax maaha somaynaan soo marin ah qadarka maxaa loo daliishadaa fi lmasaaib sooma fi lmasaaib ama fi lmacaayib la waana meeshii ay ku khaldameen gaaladii mushrikiintii day ku khaldameen bay khaladkoodii iyo diinxumadoodii baa waxay yidhaahdeen hadduusan ilaahay raalli ka ahayn maanaan samayneen sidaasuu ilahay raalli ku yahay inuu raalli ku yahay maaa kutusaya dee wuuba noo daaya wuu nagu fiirsanaya munaga qabto bay leeyihi war maya ilaahay wuxuu qadaray iyo wuxuu rabaa kale eh tan ilaahay baa qadaray laakiin ma jecla miduu jecel yahay maadqaadata ah, middan uu jecel yahay tan wuu qadaray laakiin ka leexuu ku yidhi adigaa marka dooranaya soo marka jidkii naartaad haysaa shaki male haddaan si kale u dhigno ruuxa sidaa leh <clears throat> haddii adduunkiisa la yidhaahdo maqaadiirta tala saaro ma yeelahay hadii la yidhaahdo eh, caruur waa la yska kaasiinay waxba naagna ha guursanin iska joog ma yeelayaa war wixii kuu qoran waa kuu qoranya wixii kuu qoran waa qoranya inaad ilmo heli inaad guursan inaadan guursanaynin waa qoranya wixii kuu qoranna waad heli doontaa iska fadhiiso ma yeelayaa ibni aadamki mise orod buu bilaabhaya iyo gabadh inuu raadsado iyo inuu xodxodasho iyo hawl galo oo gabadh hallaysiiya iyo war maxaad raadinaysaa caruur baan raadinaya war way qoran yihiin iska fadhiiso ma yeelaya soo ma risiqu waa qoran yahay haddaad ku tira war risqi waa qoranya iska fadhiiso meeshaadu kugu imaana safka hore gal masaajidka ah, gurigaana bartinta dheerayso risqi waa qoranya waa kuu imaanahaya kaa dhagaysan maayo ah, waa ordahaya oo waa xamaalahaya oo waa ruclaynahaya oo yani dadaal buu bixinaya calashaani wuxuu rabaa wixii ilaahay u qoray kasabkii inuu la yimaado soo ma marka adduunkaaga si aadan ugu daliishanaynin haddaad u tagto ninka waxaa qaba oo intaad feed iyo laad kala daasho ood madaxa ka daqarto tuuri caloosha ka geliso markuu ku yidhahdo waad i dulminan aad tidhahdo qadarkaa sidaa yidhi raalli noqo ka waran war maqaadiirta ilahay wey raalli noqo waxba iguma liid makaa yeelaya ma yeelaya sidaas daraaddeed adduunkana maqaadiirta qaabkaa looma daliishado sidoo kaleeto acmaashii aakharan looma deliishan karo adduunkana sababkaaga la imow natiijadu ilahay bay la jirtahay camalkaaga aakharana asbaabtii janno aad ku geli lahayd la imow natiijadu ilahay bay la jirtaa ariiqa saxda ka isagaa adduun aakhara macna ayb uma kadibna khalaqa alla waa abuuray liljannati jannada wuxuu u abuuray min duriyati aadam caruurtiisa xaalay ka mid yihiin ahlan kuwa ehel u ah kuwa istaahila fahum ayagu kuwaa jannada ehelka u hi biacmaalihaa jannada camalyaalkeedii camalkii lagu geli jiray ayay caamiluuna kuwa samaynaya yihiin adduunka intay joogaan bimashiiatii bayna ku samaynayaan alla doonitaankiisa ku samaynaya allah horay u doonay oo saa ugu qadaray wey mashiicadii qadarigaha <clears throat> iyo tii sharcigeedu soo galaya wa biqudratihi ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa sababteed iyo wa biiraadatii doonitaankiisa kownigaas sababtii ayay yanfuduna ku mar hadday aaca muminka aacadiisa waxaynu yidhi waxaa ku kulmaya iraada sharciya iyo iraada kowniya labadaba somaynaan soo sheegin saas man wa khalaqa alla waa abuuray min duriyatihi addoommadiisa xaggooda wuxuu ka abuuray linnaari naartana u abuuray ahlan kuwa ehelu aahila fa khalaqa wuxuu abuuray lahum iyaga wuxuu u abuuray kuwaa naarta istaahile ehelka u ah acyunan indhuu u abuuray indhahaasoo laa yubsiruuna aynan ku arkaynin bihaa iyada xaqa iyo wanaagga iyo tawxiidka ku arki maayaan wa aadaanan dhagana waa u abuuray kuwaasoo laa yasmacuuna aynan maqlaynin bihaa iyada xaqa iyo wanaagga kuma maqlaan laakiin waxay ku maqlaan kufriga iyo gaalnimada iyo nifaaqa iyo macaasida wa quluuban qalbiyana ilaahay waa u abuuray oo laa yafqahuuna aynan ku fahmaynin bihaa iyada xaqa kuma fahmaan laakiin baatilka iyo khuraafaadka iyo shirkiga gaalnimaday ku fahmaan iyo macaasida fahum iyagu bidalika arrinkaas sababtii can ilhudaa hanuunka xaggiisa maxjuubuuna kuwa laga xijaabay wey wuxuu tilmaamayaa aayaddii qur-aanka ahayd ee rabbi yidhi tabaaraka wa tacala walaqad dara'na lijahannama kaiira min aljinni wاlins jahannamo waxaan u diyaarinay in badanoo insigii jinniga ka mid sifaadkoodu maxay yihin lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaam Ah. ma waxaa laga wadaa wayba dhagalaayihiinba ma demba lagama wado ee maqalku waa maqal khaas ah maqal oo faham iyo qaadasha la socota wa kaa lagama helo laakiin maqal uun waxyaalaha kale ay maqlaan ama maqal uun dhegtooda ku dhacdhaco laakiin ayna rumaysaninoo raacin kaasi waa ka suurowdaa taana waa maqalka xoolahoo kale wa soo xoolaha ilahay xoolaha markaad u dhawaaqdo soo kuma maqlayaan ah. xoolaha markaad aad aad neefka aiga ama neefka xoolaha u dhawaaqdo waa ku maqlaya sawtkaaga waa maqlaya laakiin ma ku fahmaya ma ku fahmaya marka maqalka iyo fahamka laga anfinayo iyo aragga laga anfinayo kaa isaga ah, ayb <clears throat> manahaasa laga wada wa biacmaali ahli nnaari ahlu naarka acmaashoodana eh, yacmaluuna way samaynayaan maxay ku samaynayaan acmaasha ahlu naarka markay samaynayaan bisaabiqi qadrihi ilaahay qadarkiisii hormaray sababtiisay ku samaynayaan oo meeshaa maxaa laga wadaa marka macaasida ay samaynayaani ilaahay qadarkiisa kama baxsana walow shaaa allahu maqtataluu hadduu alla rabo inaysan islaynin ismayna laayeen inayna gaalnimo ku dhicin hadduu alla rabo kownan mayna ku dhaceen waa iraadada kawniga wa saas maana laakiin ilahay wuxuu amray war gaalnimada iska daayo macaasida iska daayo sharcan taa sharcigaa qaata la yidhi marka taa sharciga amarka alla yeela tabaaraka wa tacala hada wabilahi towfiiq wsali allahuma slm cala nabiyina mxamed wala alihi w saxbi wslm